bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida <clears throat> min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaab اlxaj bayna ku soo jiray waxaynoo dambeey baabkii ahaa naqd اlkacbati wa binaa'uha kacbada duminteedii iyo dhisideedii wixii soo martay taariikh ahaan iyo sida wanaagsan inay kacbadu noqoto baan kusoo jiray xadiidkii dheeraaye cabdullahi bn zubayr ku saabsanaa qisadiisa caaisha umuna caaisha ay warinaysa baa inoo dambeeyey waxadaanaa hanaad ibnu sariy abu sariy alkuufi qaala xadaanaa ibn abi zaaida zakariya yaxya bn zakariya ibn abi zaaida ahbaranii ibn abi sulaymaan wasma cabdulmalik cabdulmalik bn abi sulaymaan alfazari can caطa ibn abi rabax qaala wuxuu uhi caطa lama xtaraqa albeytu beytku markuu gubtay kacbadu lama xtaraqa alkacba kacbadu markay gubatay zamana yaziid ibni mucaawiya xilligii yaziid ibn mucaawiya uu khaliifka ahaa saddex sano iyo jacab ama afar sano meelahaasuu amiir ahaa muslimiinta xilka u hayay markuu aabbihii u dhiibay aabbihii baa ka dardaarmay oo marka xilka ku wareejiyey isagoo nool buu waliyul cahdi ka dhigay beeca u qaaday dhib badan muslimiintu ay la kulmeen dadkoo dhan ba hawshaa yeelo lagu qasbay nin cabsada saddex wadaad baa diiday oo yidhi annagu beecageli mayno amiirkii horoo nool oo taagan beecageli mayno ragga waxaa u ronroonaa cabdulahi bni cumar cabdullahi bni cumar iyo xusein bni cali bni abi aalib iyo cabdullahi bni zubayr raggaas ayaa diiday marka ayadaa waxay ahayd bidco muslimiintu ku cusub ahayd waana khilaafsanna sunnadii nabiga calayh isalaat wasalaam siirat اlkhulafaaءi اraashidiin khilaafsan lama ogolo madaxweyne nool khaliifka muslimiintoo nool inuu mid kala magacaabo beecana loo qada lama ogolo waxaan kan la ogolayn talada iyo maamulka inay dhaxal noqdaan dhaxaltooyo boqortooyo ayadna waa bidco waa sunna majuusiya nasraaniya yahuudiya hiriqliya wey lama ogolo ayadna marka aafadii ay marka reer ban umaya la yimaadeen weliba sayidina mucaawiya uu bilaabay dhibka ka dhacay waa dhibka kacbada laba goor loo dumiyey muslimiin badanna ay ku leedeen dhiig badanoo ansaari muhaajirin uu ku daatay sunna khilaafku dhibkaasuu leeh sunnada nabigoo la garab maro burbur iyo aafa badan bay leedahay lama xtaraqa albaytu kacbadu markay gubatay zamana yaasiid mucaawiya xiina wakhtigii khazaha ahlu shaam reer shaam ay ku soo duuleen reer shaam waa reer banu umaya wixii taageersanaa oo caasimadooda dimishqay ahayd oo shaam bay fadhiyeen suuriya iyo dhulka la halmaala fakaana min amrihi amri beyt waxaa ahaa xaalkiisa waxaa ka mid ah maa kaana wixii dhacay taraka bnu zubayr baa ka tagay taraka bnu zubayr yani lama xtaraqa albeytu zamana yaziid taraka bnu zubayr buu iskugu xidhan yahay wixii kale waa jumal ictiraadiya jumal ictiraadiya wey ibnu zubayr baa u kaadiyey waxaana caddeeyaha sababka keenay inuu u kaadiya ama la dhiso riwaayadii yaziid bnu rumaan baa keentay fi saxiix lama axraqa ahlu shaami اlkacba waramowha bilmanjaniiq wahat ilkacbatu markay kacbada gubeen oo manjaniiqiy la dhaceen gantaala la dhaceen kacbadii derbigeedii baa dumay way dildillaacday qayb ka mida wuu soo daatay waxaa lagu qasbaa marka in dib loo dhiso sanadkii lixdan iyo afartii hijrada halaynu soo maray tarakum bnu zubayr baa beydkii daaya kacbadii sidii buu u daaya sanadka lixdan iyo afraad xataa qadima annaasu ilaa dadka ay soo galeen almawsima ay alxaja xilli xajku soo dhow yahay ayaa dhib ku dhacay oo kacbada la gubay bilihii xajkana ay soo dhow yihiin marka wuu daayey say muslimiinta soo xajinaya ay u arkaan kacbada dhibka gaadhay iyo waxay ku falleen kuna sameeyeen reer bani ku sameeyeen iyo reer shaam xataa qadima annaasu ilaa dadka ay soo yimaadeen almawsima iyo alxaja yuriidu wuxuuna doonaya u daayey wuu dhisi karay bilo ka hor jiray kare dhismadeedee wuxuu doonaya an yujari'ahum inuu dhiirogeliyo dadka uu ku dhiiriyo ku diro reer umay oo dhaho nimanka madaxdaydii ah eed daba taagan tihiin eed awliya moodaysaan waa nimanka beytka ilaahay gubee u galay ka lehleefa wakaase ka qaada an yujari'ahum min aljara'a aw min aljur'a aw amase wuxuu doonayo u daayo beydka u dhisi waaye bacdamaa la gubay ama la dumiyey an yuxaribahum buu inuu dagaal geliyo min ataxriib an yuxazibahumna waa la akhriyey min ataxziib inuu kala geeyo kala jebiyo bimacnaa ummaddii taageersanayd ee la socotay reer banu umaya ay ka soo jabaan an yujariahum inuu ku dhiirigeliyo ama uu ku tirtirsiiyo ku carabiyo calى ahli الshaami wاlkhuruuji calayhim in lagu baxo laga hor yimaado falama sadara الnaasu dadku markay fuleen intii xajkii la dhammeeyey la fulay ee nin walba beledkiisii iyo baadihiisi uu ku laabtay qaala wuxuu yidhi yaa ayuha الnaas dadow dadkii jooga reer maka ahaa ashiiruu calaya fi اlkacbati fi shaani اlkacba igala taliya oo nin walba wixii la quman ha ii soo tabiyo arinta dhismada kacbada ashiiruu calay igu ra'yi darsada weeye ila taliya fii alkacba fii binaa'i اlkacba asagu wuxuu dhisay lixdan iyo shantii hijrada uu dhisay waxaana la dumiyo la gubay lixdan iyo afartii hijrada horaanteedii wuxuu yidhi marka anqudha ma dumiyaa uma abni binaaha kadibna ma dhisaa dhisma u qalma ayada ma dumiyaayo kadibna ma dhisaa bacdamaa aan dumiyoon dhammaysta ila horanba waa la soo dunsheeye inta ka dhima intaan israaciyo dhisma u qalma beytka ilaahay ma dhisaa aw amase uslixu maa waha minha mise waxaan hagaajiyaa oon dayac tiraa wixii nuglaaday keliya ee laga dumiyey beydka masidiisaan u daaya inta la burburiyo baan hagaajiyaa oo waan dayac tiraa mise asaga dhanba dhulkaan dhigaayo waan israaciyaa kadibna dhisme cusub ayaan curiya taladaasuu yuu ummaddu u dhiibay weliba dadkii ahlushuurada ahaa culummada ahaa akhyaartaabuu ururiyey caamo lama dhex dhigo xaajada iyo makasta looma geey qaala bnu cabaas cabdullah bn cabaas wuxuu yidhi fa innii anugu qad furiqa lii waxaa lay bidhaanshay ra'yun talo fiiha fii binaa'i اlkacba aniga wuxuu yidhi aan ku horeeye hawl baa la ii furay fa innii anigu qad furia ay qad buyina lii fiiha yufraqu kullu amrin xakiim soo qur-aanka maydan ku arag furia lii waxaa lai faahfaashay ama waxaa lai dilaacshay ama waxaa lai caddeeyey lii aniga fiiha ay fi lkacbati ra'yun talo ee iga dhegayso maxay tahay taladu araa waxaan qabaa an tuslixa inaad hagaajiso oo dayactirto maawaha wixii nuglaaday minha min alkacba ha duminin ha israacinin wixii ka ba'ay ama ka dumay un dayactir toostoosoo hagaaji un waxaan qaba watadac inaad ka tagta baytan kacbo aslama annaasu calayhi kacbo lagu islaama iyadoo sidaana waxba ha ka bedelin iyo waaxjaaran dhagaxyo aslama annaasu calay dadku ay ku islaameen ha duminin oo bucita calayha annabiy nabigan lagu soo diray asagoo sidaa ah soo nabiga lama soo diro nabi lagaba dhig haa saxaabaa ku islaamay ansaar baa ku islaamtay muhaajiriin acraab oo dhan saa u daah waxba ha ka bedelin dhaawaca gaadhay uun intaa uun hagaaji taladaasuu keenay taladaasuu keenay markaas wuxuu ku daray oo ku cileeyey ra'yigiisa oo muslim asagu ma soo saarin lakin khaarija saxiixayn wa sunan buu ku yimid khaarija sunan buu ku yimide marka wuxuu ku daray laa aamanu an yajii'a min bacdika amiirun fayugayir aladii sanacta heladiisaba cadeeyey maxaad u diiday kacbada intii la dunsho oo la dhammaystiro in si fiican loo dhiso waxaan ka baqayaa aaminkama ihi buu idhi gadaasha intuu amiir yimaado asna inuu dhaho waan duminaya warka cabdullahi zubayr kuma jiro hawshii nabigu ogaabaan lagu soo celinaya haddana ku kalaa ka dambaynaya isna muxuu dhihi warkii kuma jiro xajaaj waxaan ku celinaynaa meeshuu siduu nabigu rabay xadiidka caaisho kacbadu marka ay noqoto kubad laisku turtuurayo kolba amiir kastaba uu dhisay sida isagu khasri uu leeyahay oo ku ciyaarayo waa ra'yi aad u qiimo badan ra'yiga ibn cabaas ayb laa aamanu an yajii'a min bacdika amiiru fayuayir aladii sanacta faqaala ibnu zuhr wuxuu yidhi ibnu zuhr markaa dee asaga siyaasadiisii iyo taladiisii iyo siduu rabay ra'yiga ibn cabaas ooma fiicno ooma fiicno haba waafaqsanada sunnadii isuu nabigu rabaye laakiin waxyaaba badan waxaa leegahayaa xabad iyo dagaal baa socda asagii waxay sahay reer bani umay wuxuu yidhi ibnu zubayr low kaana axadukum ixtaraqa baytuhu midkiin gurigiisu hadduu guban lahaa midkiin gurigiisu hadduu guban lahaa maa radiya muusan qanceen xataa yujidahu ilaa uu cusboonaysiiyo maa radiya ma joogsadeen mana istaageen oo sal dhulka ma dhigeen ilaa uu gurigiisu cusboonaysiiyo qiyaas lwlaa buu isticmaalay haada waa baytullaahi kuwanna waa guryihiinni dukaad leedihiin iska soo qaada idinku oo waxaad ku miisan lahay dadka ugu miisbaa laylihi gurigaadu hadduu kaa hallaabo dumo ama uu dab qabsado ama qayb ay la jijabiye maxaad samayn lahaydee haddaadan tabar aysan meel ku dhigin waxaa dhisan gurigurikii hor ka quruxsan kana adag hadda kadibna aan la dumin karin baadi laisku day fa kayfa baytu rabbikum rabbigin gurigiisa ka warrama oo dumay sidiisa loo daayo hanoo dildilacsanaado noo shamiitee meelahan ka cocob yar toostoosi warnimay isma qabateen baa kala daysaan beytu rabbi wa beytullaahi baa ka mudan guryihiinna hagaajinaya toostoosinaya dhaalicid inii mustakiinu rabbii alaaan rabbigay baan saddex beri la soo tashan bur istikhaaraan samayn hawshan baan ka baarad habbi baan soo baryahayaa waan soo khalwaynhayaa bur iga warsug uma caazimun calaa amri kadibna go'aankayaan gaadhaya falama mada alaau saddexdii beri markay dhammaatay ajmaca ra'yahu taladiisiibuu go'aamiyo waxaa weeye meel buu ra'yigii kala socday ku xidhay ajmaca wuxuu ururiyey ra'yahu go'aankiisa oo ku ururiyey calaa an yanqudahaa inuu dumiyo dhammaystiro idan maalinkii loo ballamay in la dunsho baa wax ku dhaca la waaye yaa kacbada intuu u tago dhagaxa u horreeya ka siibi dubbaha u horreeyaa ku dhufani buriska u ku garaaci ama la dafaa mujaahid iyo caaa waxay yidhaahdeen markii hawshaas loo ballamay waan qaxnayba maka waan ka baxnay minaan tagnay waxaan sugaynaa dadka hawshaas ku daya gantaallaha ku bilaaban doona min asamaa waa laga qaxay waa laga xayday maka fataxaamaahu الnaasu dadki ayaa ka wareegaystay ku dhici waayey loo baalee madax libax ma leeftee wax ku dhaqaaqaa la waay an yanzila makhaaفata an yanzila baid laga baqay in lagu soo dejiyo biwali الnaasi yascadu fiihi qofka u horeeya kora gacbada ee dhagax u horeeya siiba ama dumiye ama ku dhufto dubaha mru min asama ay cadaaba min asama in cadaab cirka looga keeno baqid laga baqaayo sacada ilaa iyo fii baa lagu gudbiyaa qur-aanka bacdu nusq baa yascadu amru min asama yascadu amru min asama basaa qoran laakiin fiihi aan qoran fiihi in lagu qora waa muhiim jiddan ay raacdo ilahi yascad اlkalimu الطayibu wاlcamal الصaalix yarfacu qur-aanka waad ku aragteen kaأnama yasacadu fi الsamaa'ina waad ku aragteen ama fii baa lagu gudbiya ama ilaa marka sacado laga hadlaayo sacdo toos mafcuulkeeda looguma xidho xatىa sacidahu rajulu faalqىa minhu xijaara ilaa uu nin he xataa sacidahu rajul xataa sacida fiihi rajulu baasaxa ama xataa sacida ilayhi rajulu sidaasaa quruxsan meesha hore ayadu way fiicantah meesha dambe ishkaal ku jira ilaa uu nin koray kacbadii faalqىa minhu xijaaratan dhagaxuu ka soo tuuray dhagax buu ka soo tuuray ayb falama lam yarahu الnaasu dadku markay arki waayeen asaabahu shan shay inuu asiiba ku dhacay tataabacu waa isku raaceen hawshii baa harambey lagu qaaday hidhoobaba lagu qaaday waa la duushay tataayacuuna bacdu nusq baa dhigaya tataayacu tataayacu waa fi shari tataabucuna haaliban waa fi اlkhayr khayr marka la isku raaco tataabacu baa la yidhahdaa haddii fasaad iyo xumo iyo dulmi iyo shar laisku raacana tataayacu baa la yidhahdaa haaliban markii ninkii u horreeyey hadda wanaag buu wadaay kacbada ilan annagu in la xormeeyo la weyneeyo oo la hagaajiya aanu rabnaay xumo iyo ma doonayna ilahay hadda muxuu noo ciqaabi oo laisu cadaabi ayib kuwii hadda duminhayey ku xadgudbay ee manjaniiqa kala daalay eegubay qayb ka mid ah ba lama cadaabini kuwa daalimiinta ee fajarada ah bacdu umaraayimna la takfiiriya cinda bacdi ahlicilmi la gaalaysiiye haddiiba la cadaabi waaye muslixi muminkaah khayrka waday maxaa loo cadaabahaya fanaqaduuhu beydkii bay dunsheen xataa balaguu bihi larda ilaa dhulka ay gaadheenoo ay salkii ay tageen fajacala bnu zubayr haddaba marka in la tukadaa loo baahanya beydka in la dhisana waa la rabaa qiblo loo tukadoo muslimiinta u tukada in la helana waa la rabaa sida hadda idunka aad yeeshaan guryaha markaad dunsataan ee dhisaysa maxaad ku wareejisaan jiingad mise mabaati baan dhahaa jiingad buu intuu tiirar qotamiyey afarta gees tiirar ka qotamiyey yuu mara ku wareejiyey kacbada inay dhisan tahay ahaan buu ka dhigay halkaasaa loo soo tukanaya marka gudahana maxaa ka socda dhismihii hawshaasuu sameeyey fajacala bnu zubayr wuxuu dhigay oo sameeyey acmidatan tiirar buu qotanshay fasatara calayha wuu tiirarka ku asturo ku wareejiyey asutura daahyo waaweyn buu ku wareejiyey si guri ahaan saa darteed slku waxay isku hayaan kacbadu ma goobtaa muhiimaddu tahay mise taag la qaabilo oo wijho noqdo oo qiblo noqdo laraba in la helo waxaa loo badan yahay kacbadu waa buqcada wey waa goobta ama waxa ka taagnaado muuse ka taagnaanina halkanaa kacbadii ah waa goobtan ilaa asamaa ilaa ardi asaabica dhulka toddobaad ilaa laga gaadho adduunkaba laga baxo intaa iyadaa iska beydkan hadda masaajidko kale ilaa dhulka toddobaad asagaa iskale hawadana ila samaa saabic asagaa iskale xariim baa la yidhahdaa aad mulkido ilaa cirka adaa iskale haddii korkaada la dhisanhayo waa in idan lagaa qaato laakiin gurigu markuu dabaq yahay nin wuxuu leeyahay falaadkiisa waxaa laga hadlay maxay dhul adigu aad iibsatay o aad laga hadlaya baloodkaada ilaa cirka toddobaad ama samada laga gaarhaya fiqi ahaan adaa iskale yurubiya galbeed hadda waxaa weeye waxaa la xadeeyey guriga waxaad leedahay ilaa taqriiban an mitr ilaa an mitr wii kaa koreeyaad leedahay wixii ka koreeya antaa mitr dowladdaa iskale marka gurigaada aad diidday in guriga lagugu dul qabsado maxaa lagugu samayn tiraro weynba agga intii la qotansho oo lagu yar dhaafo an mitr yaa korkaada waa laga dhisanya dabaqyo kaloo labaatan ama soddon markaad muranto maxkamadda lagu gey waa waan kuu bannaynay shantii mitira qaanuunka ahayd ila ayagaa iska qortay ama alqaanuun alfiqhi اlislaami waa maxay ilaa dhulka meesha u dambaysa ilaa cirka adaa iskale waa in lagaa idan qaato ayb fajacala jamcana waxay dhaheen waa in iyo wax la qaabilo la helo fajaca ibnu zubayr wuxuu sameeyey acmidatan tirar buu sameeyeyo fasatara wuxuu ku asturay calayha cala acmida asutura daayuu ku xidhay xata irtafaca binaa'uhu ilaa uu kor u soo kacay dhismihii kacbada beytka وقال نذر وxuu hi إنii samictu caaئiشha رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس xadيiث cahduهم بكفر عفوا lowlaa أن الناaس dadku hadii xadiiثu cahduhum zamankooda uusan ku dhoweyn bikufrin gaalnimo walaysa cindii min النafaqati kharash iyo biilla agtayda uusan ahayn ahaan la maa yuqawi calى binaaءi lakuntu nabig wuxuu hi haddaysan dadku aysan gaalnimo ku cusbayn dadkii waadhawe soo islaamay ee quraysh u badnaa ee reer maka ah buu nabigu u jeeda dadko dhan ma aha ayb caaisha iyo saxaabadan kale wuxuu sheegayaba de waa reer maka waa qurayshiyiin weeye lakin waxaa laga hadlayaa kuwa hadda diinka cusba walaysa cinda agtadna uusan ahayn min anafaqati kharashka iyo biilka maa yuqawi wax awoodi kara calaa binaahi dhismihiisa igu taageeraya lakuntu labadaa maanic hadduusan jirin kharash ooma haya aan ku dhisa hadda labo dadkuna inay didaana waa ka baqahaya lakuntu waxaa noqon lahaa ahaan lahaa adkhaltu mid geliya fiihi fi lbeyti min alxijir xijir ismaaciil xaggiisa hamsa adrucin shan dhudhun soo gelin lahaa riwaayana xalay lix soo maray riwaayana toddobay sheegtay lixdaa loo badan yahay marka tirada u badanna iska daa midda u yarna iska daa waa lix dhudhun lix dhudhunna waxay noqotaa saddex mitir wala jacaltu laha waxaan u yeeli lahaa baaban albaab yadkhulu الnaasu minhu dadku ay ka galaan iyo waa baaban albaabo yakhrujuuna minhu ay ka ay ka sii baxaan qaala wuxuu marka cabdulahi bn zubayr labadii cilee nabigu oga leexday dhisidda kacbada yuu ka hadlaya hadda fa ana alyowm anugu maanta wuxuu ihi ajid waxaan helahayaa maa unfiqu waxaan ku bixiyo ku kharash garay dhismaha kacbada walastu akhaafu الnaasa dadkana kama baqahayo ciladii waa zuushay wاlxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman ayib xukunku waa xukun mucallal ah xukumka ah inuu nabigu kacbada uusan dhisin oo waxba ka bedelin laba arrimood buu nabiga ku cileey xukunka sharciga marka in lagu cilayn karo ee laba cilo alcilal mustaqila loo deliishadaa kharash la'aantu waa cila mustaqila oo nabiga ka hor dhismaha kacbada in dadku ay ka baqa inay didaan ama dhibsadaanna waa cilo labaad haddii laakiin labada laba gabal ay noqon lahaayeen cila murakaba la odhan lahaa cila murakaba daatjusayn baa la yidhahda markaasoo kale saydan waa wuxuu ihi labadiba waa ka baxeen qaala wuxuu ihi marka taabicigii fazaada fiihi wuxuu ku daray markuu dhisay amsa adurci min alxijri shan dhudhun oo ismaaciil ka ku soo daray xataa abdaa ilaa uu muujiyey usan oo nadar annaasu iley dadku ay fiiriyeen markuu qodaye wuxuu yidhi halla qoday intay hooyadan u tilmaantay buu qoday waa la waday waa la waday markaasaa la gaari waayo asaaskii la waayey waa asaas fogaadaha dee nabiguna biwaxyin ku ogaaday ama waaga hore quraysh la dhisayy isbaca nabigu u arkay markaas bd m hwsha ka xumaaday marka asaaska ibrahim la waayey wadow waa la helayaa hooyada xadii beena ima sheegin marka dambe waxaa loo tegay shubki asaaskaha nabilah ibraahim ala salaat wasalaam oo afarta geesba isku xidhan oo halkaa marka burs lagu dhufto wareegoo dhan bu isla dhaqaaqayo tiirkaas salkiisa marka lagu dhufto e, e, e, buriska ama dubaha tiirarkoo dhan baa ruxanayo gariiraya waa silsilad isku idhan silsilado isku xidhan baa isla gariirta shubkaa isla geri laakiin markuu dhagax walba gooni u taagan yahay keligiiba yaa nabarkiiyo jugtu ay dhaqaajinaysa kadib wuxuu lama xabaalay sideed maalmood buu ha arko reemarka o dhan isu yimid waa laisu soo sheegay maxaad indhigana ku aragtaan asaasu ibraahim saxaabada arkay qayba ka mid ee taabiciinta maxaad aragteen dhagaxyo aad moodo geel fafadhiyo oo sirseed isku hayso oo afar geel soo wareegisan aragnay dhanoo bini aadam dhisa aad garanayso oon ahayn dhagxii allbixida ahaa shubkii uu nabi ibraahim ku dhisa weye kacbada ee uu ka soo asaasay halkiibuu ku qotomiyey salkii kacbada fabanaa calayha اlbina bina alkacb buu ku dul dhisay asaaskii ibraahim wa kaana tuulu kacbati horaan wuxuu ahaa dherarkeedu xagga qotonkeeda diraacan siddeed toban dhudhun bay ahayd xagga dherarka falamaa zaada fiihi markuu ku daray oo muxuu ku daray markuu ballaadhiyey oo xijir ismaaciil uu gaadhsiiyey oo saddex mitir oo kale kacbadii ay gaadhay gurigu waa ballaadhay waa dheeraaday gurigii waa gaabanaya gurigu markuu yar yahay labadiisa mitir baa wax dheer kula noqon gurigu markuu laakiin guda ballaaranaya labaatan mitir ama soddon mitir uu yahay ood hal dabaq ka dhigto dabaq waxaa la moodhayaa inuu yahay weliba garoonka la joogo dherarkeeda horaan wuxuu ahaa siddeed iyo toban dhudhun oo u dhiganta wuxuu ku daray saddex kale gurigagacbada dherarkeedaotonkeeda baa la gaabtay istasarahu waa gaabsado gabada waaba gaabatay meel dher iyo sheed baa laga soo arki jiray sida gurigu waa gaabtay fazaada fii tuulihi wuxuu ku daray dherarkiisii cashra adrucin toban dhudhun buu ku daray shan mitro kale ku daray wa lahu baabayni laba albaab u yeelay axaduhumaa yudkhalu minhu waa laga soo geli wاlaakharu yukhraju minhu waa laga baxaaya falamaa qutila ibnu zubayr markii la dilay kataba alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf aلthaqafi ayaa wuxuu u qoray waraaq ilaa cabdilmalik bn marwan ibn اlxakam bn اlcaas yukhbiruhu bidalika isagoo u sheegaya ninkii waan dila abu khubayb ahaa makana waan qabsannay kacbadiina dhismahaasuu ku sameeyey intaasuu ka talinayay maxaan ka sameeyaa fakataba ilayhi wuxuu u soo qoray cabdulmalik bn mrwan inaa anagu lasnaa min taliiq bni zubayr fii shayin midaybdarrada eeg hal hubsada ma laha hawsha ha la ogaado ha la baaro muxuu u bedelay maxaa ku kalifay wuu og yahay laakiin muxuu diidahayaa boqorrada col bay isu yihin nin kii hore wanaaggiisi ma rabo talisku waa col maamulku waa col gurigaas beytka ilaahay waxaa wanaajiyay cabdulahi bn zubayr siduu nabigu rabay ka dhigay iyo siday saxaabadu wariyeen buu ka dhimanaya reer bani umayana niman ahlu makrin wa dahaa bay ahaayeen ilaa man raxima rabbuhu waxaan ka hadlayna nimanka dambe ku fidnoobay siyaasadaynu ka hadlayna saxaabadii kama hadlayn ma ka booday falammaa qutila ibnu zubayr markii la dilay kataba alxajaaj baa qoray waraaqdii ilaa cabdilmalik mirwaan buu u qoray yukhbiruhu bidalika isagoo u sheegay wayukhbiruhu xaggana u sheegay ana bna zubayr ibnu zubayr qad wadaca albinaa'a xajaaj baa u sheegayba xogtoo dhan waa dhiibay xajaaj isagu macallim baa waagii soo hore qur aad u yaqaano reer daa'ifa oo xer badan kiciyey waagii dambe aafoobay cabdulmeligna asagu sheekhbuba ahaaba fatwoodo muftia ah. maalinkii loo magacaabay ilka waa kii isku laabay masxafka asagoo akhrinaya ee la yidhi aabbaha marwaanna waa dhintay mucaawiya ibnu yaziidna waa ka sii horreeyey yaziidna waa ka sii horreeyey cbdullah ibnu zubayrna maka yaa beeco looga dhawaaqay masar yaman ilaa ciraaq badankeed waa qaatay xijaas oo dhan baa raacday buu isku laabay wuxuu idhi hada aakhiru cahdii bika maanta iskugu keen dambaysa buuri guntiguu neysha ka dhigay ilaa uu baabi'iyey mucaarid ka soo horjeeday dowladdii ka horraysay khilaafada qiimaha badnayd cabdilami zubayrna uu dumiyey muxuu sheegay xajaaj oo gaashaandhigiisii ah madaxweynihii cabdilmalik muxuu sheegay qad wadaca albinaa'a kacbada dhismaheedu wuxuu ku dul dhisay usin asaas iyo asaas nadara ay fiiriyeen alcuduulu dadka looga qaateenka ilayhi ila alusi oo min ahli makata reer maka xajaaj waa wanaajiyey halkaa wuxuu idhi markuu dhisayey meeshuu ku dulisay ku fadhiisiyey asaasu ibraahim weeye culummadii ree maka iyo akhyaartoodii bana ka mahraati kacay sideed beri buu god ku furaa oy dadku arkahayeenoo fiirinay nin walba uu imanay maxaa indhahda macallin ku ah fa kataba ilaa cabdilmalik wuxuu u soo qoray innaa annagu lasnaa manihin min taldiiq ibni zubayr ibnu zumayr dhiiqayntiisa fii shayin waxba kagama jira dhiiqada uu ku dhaqaaqay iyo xumaantiisa uu sameeyey beydka ilaahi uu ku sameeyey mama maqli karo maxaa loo soo qoray war wax dhiiqama ahe eh, makhraatiyaal bay leedahay ahlariwaaya eh, eh, ka makhraatiga washahaada maqbuul اlcadli ashahaada wariwaaya ka makhraatiga maya ah, kursiga madax mara waxaad xeerinaysa ma jiro taldiiqi marka waa marka shayga la dhoqeeyo ama dhiriq la mariyo ama saxariya wax uraya la mariyo asalkiisa la yidhaahdaa marka wuxuu u arkaaba inuu uu halleeyey kacbadii uu xumaan marin wuxuu idhi ama maa zaada fii tuulihi xagga dherarka wuxuu ku daray soo maaha faaqirahu saa ku daawo kacbada dherarka uu ku daray agga dherarka waa quruxsan tahay ku daa wa ama maa zaada fiihi min alxijri xijru ismaaciil saddexda mitira uu kaga daray faruddahu ilaa binaa'ihi asalkii hore quraysh kogeed ku celi fi ljaahiliya wasuda albaab aladii fataxa albaabka xagga dambe uu ka furay laga sii baxayana xidh awd wa kaana asaruun fanaqadahu kacbadii buu dumiyey qaybtii uu ku daray ibnu zubayr wa acaadahu ilaa binaa'ihi dhismihii horuna ku celiyey xadaanii mxamed xaatimin qaal xadaana maxamed bakr albursani ahbarana maj cabdilmalik qaal samictu cabdالlahi bn cubayd bn cumayr wاlwli bn caطاء yuxadiثan can اlxaariث bn cabdالlah bn abi rabiica waxaan maqlay bui wadaadka ibn jurayja cabdالlahi bn cubayd bn cumayr baan maqlay wlwli bn caطاء waa laba taabici yuxadiثaani iyagoo ka tabinaya xadiidka can اlxaariث bni cabdالlahi bn rabiicaة اlmakhzumi buu xadid ka tabinaya ninka cabdulahi bn xaaria xaari bn cabdillahi nin aad loo jecel yahay oo ree xijaaz iyo qofka muslima yaqaanaba uu rumeeyo u ahaa oo looga qaateena oo xaggana aan mxua masala cad ah masala cad wuxuu u arka xaq inuu yahay sidiisu u sheegi jiray adoo dadku uu kugu necab yahay haduu arka in lagu dulmahayo runtuu ka sheegi jiray hadda eh, waa kala absa isagii cabdilmalik iiri wuxuu ihi slku ydh wakaana alxaariu musadaan laa yukadab kaana alxaariu musadaqan laa yukadab nin warkiisa la rumeeyo oon la beenin karin buu ahaa mujaamalayi ree magaalnima yaqaan sidii birtiba kugu dhacaya xaari bn cabdilaahi bn abi rabcat almaqsuum wuxuu u sheegay eh, caa iyo cafan cabdullahi bn cubayd bn cumar iyo weli bn ka tabiyeen qaala inuu qaala cabdullahi bn cubayd wuxuuhi asagu wafada alxaariu way kala duwan labada fil kala qaadayo cabdullahi bn cubayd lafdigiisi buu inoo sheegay wafada alxaari bn cabdillaah ibn abi rabiicata almakhzuumi ayaa booqday waftaan ugu tegay calaa cabdilmalik bn marwaan ibn اlxakam fii khilaafatihi imaaradiisii fii khilaafa maahine waa milki fii mulki wa imaaratihi khilaafadu wa an takuuna calى minhaaji nubuwa shardi ah khilaafadu marka magaca ay qaadanayso wa an takuuna calى minhaaji الnubwa nabigaana sheegay inaysan khilaafa ahayn alkhilaafaةu aw alkhilaafaةu bacdi alkhilaafaةu bacdi ثalaaثuuna sana soddon sano wey waxay ku ekayd muddadii uu xasan cali amiirkaabay ku ekayd wixii ka dambeeyey boqortooyo milki baa bilow nabigaa sheegay marka khilaafta waxaa laga wadaae eh? imaaratihi maamulkiisiiyo taladiisa intuu boqorka ahaa faqaala cabdulmalig wuxuu yidhi maa adunnu ma filahayo abaa khubaybin yacni bna zubayr abaa khubayb waa kunyadii eh, cabdullah bn zubayr ma filahayo abaa khubayb yacni bna zubayr samica inuu ka min caaishata maa kaana yazcumu anahu samicahu minha warka hayaa wuu hayaa in cabdullahi bn zubayr xadiid uu cuskaday muslimiintuna ka maqhraati kaceen ummaddana uu tusa wuu ogyaha laakiin waa iskhaafin baa la yihahdaa dhagaaka xirasho wey ah, dhaguu ka daysanaya kadibna wuxuu rabaa ummadda inu ka dhaadhiciyo warkuu sheegay baan ku kalsoonaan weynay wax lahuba ma aha kuturikutaan weeye ila bulshada in la qanciy rabtaay si kastoo daaqi u tahay oo daalim u tahay oo faajir u tahay bulshada midka ugu yar waxaa dooni inuu kuu nacamleeyo oo warkaada ku socdo oo mucaarado uusan kugu keenin fircown waxaad arteen sameeye baa wuxuu leeyahay bulshay waxaa weeye ayna ka qabtee daruunii aqtul muusa walyadcu rabba inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi اfasaad dilka lagu dilaya xaqdarada waa inay sharci gareeyaan boqoradu horta kaa dhaadhiciyaan xugundoon anagu ma nihin ninkana dangoona kama lihin waidin aafaynaya waan idinka qabanaynaa annagu wax waxna yeeli kara ma jiro laakiin idinkaan idiin danaynin fircoon ba wuxuu leey waxaan ka baqaya oo muuse u dilhay uuna daabataaganahay an yubadila diinakum aw an yudhira nabadgelyada nabaddiid weeye xoguu khatar buu ku yahay bulshada waa in horta la sharci gareeyo dilkaada iyo baabi'intaada laguna sharci gareeyo reemagaalnimo afmaalnimo kutirkuteen been dacayad harkiisoo la faafiyo ummadda lagaa gooy jidhka hadda la qalayo maxaa la sameeyaa bration aad gelayso culus laba mid baa la sameeya adoo dhanba jidhkaada in lagu suuxiyo kulliga atakdiir alkulli baa la yidhahdaa hadduu abrashinku fudud yahayna qayb baa lagaa suuxinaya qaybta la qalaya keliya la suuxinaya maxaa loo suuxin jidhka marna qayb loo marna kulligii loo suxmale qaybta la cunaye birta la saaraye xanuunka ku dhacahay yuusan dareemin jirka intiisa kale ummadda muslimka sayan isugu gurmanin wax isku tarin dulmiga yac loo dhim waa in adiga maskaxta lagaa dego marka horeba ha oo dil aad tidhaahdo waad qumantahay iga reeb oo walaalka aad tira halla dilo maxaa yeele haa anuuba khatar igu yahay oo horta lagu badsuna lagugu dhufto iska ilaaliyo hawshu wadaa marka cabdilmadig wax kale ma wado waa falsafadii maakafili ninka talyaanigu adduunka rogay buuggiisa hadda siyasiintu wada akhristaan iyo brotokolaadka yuhuudda wuxuu ku qoraaw iyo xukamaa ulmajuus wاlfurus wالnasaara kutubtoodii baa lasoo akhrinaya kadibna waa lagugu dabaqi wuxuu yihi ma filahaye abaa khubayb waa idabdaro abaa khubayb hadda wuxuu leeyahay waa siyaasad inuu weynaynayo oo uu qiimaynayo kutusahaya cinda alcarab altakniya waa maxay waa ixtiraam wa taqdiir ninka carabeed hadduu magacaada kugu sheego wuu ku bahdilhayaa haddii laakiin abu fulaan ummu fulaan uu ku dhowaa maxay wuu ku xurmaynayaa haaliban marmar baa laga leexdaa tabad yada abi lahabin oo kale ah marmar baa laga leexda lakiin haalibku waxaa weeye kor u qaadidu weeye dhegtaa lagu yar qabanhaya abaa khubay bur mana ogole mana dhii jirin horaan hadda muxuu leeyahay cabdulahi eh, xaari bni cabdillahi buu ka dhaadhicinayaa inuusan wax cuqdada u qabin ibn zubayr ma filhaya abu khubayb samca inuu ka maqlay min caaisha maa kaana yazcumu wuxuu sheegi jiray annahu samicahu min hoyeen inuu ka maqlay qaal xaari wuxuu bala ana samictu minha xaari ibn cabdillaahi ibn abi rabicat almakhzuumi wa kaana musadaqan laa yukadab ma barbar wuxuu ihi anaba ka maqlay ka sheegi ibn zubayr anigan kula taaganayd ii akhrinayso ee abaa khubayb ka maqlay oo caaisha ka qaala wuxuu hi samictahaa taquulu maada wuu bedela baasha maxaad maqashay caaisha iyadoo leh qaala wuxuu ihi qaala waxay ti hooyadeen qaala rasul sal l slam ina qawmaki tolka caaishow istaqsaruu min bunyaani اlbeyt way ka soko dhigeen dhismihii guriga beytka ilahay markay dhisaayeen walowlaa xadaatatu cahdihim xilligooda hadduusan ku cusbayn bishirki gaalnimana acadtu maa tarakuu minhu waan soo celin lahaa waxay ka tageen beydkan ku soo celin lahaa ila qayb bay ka saareen beydkii way bannaanka geeyeen kacbadaan ku soo celin laha dhismeed baan soo hosgelin laha fain badaa liqawmikii tolka hadduu u muuqdo min bacdi aniga gadaashay hadda ma intaan noolahay ma nabgu waa ogyahin intuu nool yahay hawshaan aan an yabnuhu inay dhisaan gadaashay dhisatay u muuqato fahalummi kaale lowriyakii aan ku tuso maa min waxay ka tageen kaale aan ku tuso intana ka maqan beytka oo u baahan in la soo geliyo dhismaha kacbada fa araahaa nabigu wuxuu tusay caaisho qariiban wax ku dhow min sabcati adrucin toddoba wax ku dhow lixdii weeyahade kasriga waa layska tuuraa wuxuu muslim hada xadiiu cabdilaahi bni cubayd weeye ibni cumayraad soo marayse hadda aan haynaba hadde wazaada calayhi wuxuu ku daray markay isla warin hayeen qaala nabiy wuxuu nabigu yidhi caaisho markay warinaysay wala jacaltu laha baabayni laba albaab baan u samayn lahaa mawduucayni dhulka lagu dhejiyey sharqiya waharbiya albaab bari mid galbeed baan u samaynaya wahal tadriina ma ogtahay caaishoy lima kaana qowmuki rafacuu baabaha tolkaa waxay albaabkeeda meeshaa kelida oga duleeye jaranjarana u sameeye albaab dhulku ku dheganaan jiray gurigu dabaq ahayn kacbadu dabaq meehe maxaa albaabkeeda docda looga dulay warkaa ma qaala waxay tii qultu laa qaal nabig wuxuu hi tacazuzan isla weynan tacazuzan baa sharaf bay ka raadinaysaa inay yeelaan tacazuzan anlaa yadkhulaha ilaa man araadu waxay ka baaqsanayeenoo iskala weynaayeen kacbada inuu galo axad carabeedoo yimid oo iyagu aysan gelinin ayagu aysan u fasixin fakaana الrajulu ninku wuxuu ahaa idaa huwa araada markuu doona an yadula kacbada inuu galaya dacwona way dayn jireen ninka ayago aan soo marin wey aan ka soo idan qaadanin ayago aysan u furin n soo marin quraysh hadduu dambe intu soo dhaqaaqo inuu kacbada galo way deynayaan janjadu soo fuli yadacuunahu yartaqi way deenaya janjada inuu soo fulo u deynaya faraa ka qaadayan xataa idaa kaada markuu ku dhowaado an yadkhula inuu gala kacbada dafacuuhu fasaqata feerahay ka haraatinaya ama weyriixa kala tuuraya kadibna meeshaa shalqootuu ka dhacaya ruuxu jajaba marna loo noqon maayo wareel baa dhow balaya ka raacdaye nimankaa la soo maray noqonaysa halkaa nin laga soo tagada noolaan maayo intaasay ka rabaan annaga hadna la soo maro qaala cabdilmalik wuxuu ku yidhi lixaaris wuxuu ku yidhi cabdilmalik ibnu marwaan xaaris ibnu cabdillaah wuxuu ku yidhi almakhsuumi anta samicta taquulu haada maadaa xadiidkan sidaan u cad ka maqlay caaisha iyadoo leh qaala nacam buu hi haanaa ka wuxuu yidhi fanakata saacatan bicasaahu ushiisii ayuu in nabar ah dhulka ku qudaynayo ku mudmuday marka aad u fikirayso hawsha ay kugu fororsato dhulkan waa la jexjeexaa ama meel baa la malmalaa haddaanay sheegaynin ama u sharhaysaa saas dhulka loogu kabuyaa wuu fikirhaya fanakata bicasaahu ushiisiibuu ku mudmuday saacata inabara dhulku ku mudmuday uma qaala wuxuu uhi wadidtu waxaan jeclaan lahaa annii taraktuhu wamaa taxamal annii taraktu inaan ka tegi lahaa u dayn lahaa ee wamaa taxamal wuxuu issara sug wuxuu sheegtay caaisha ii sheegtay xadiidka inaan u daayo kacbada aanan dumin lahayn baan jeclaan lahaa waxaasna waa maxay waa falsafo wuu ogaa shacabka lagu qancinhaya wuu ogaa riwaayadii faki waxay ahayd nadima calىa idnihi lilxajaaj fii hadmiha walacana alxajaaj siyaasaddu u fiirso wuxuu ka qoomamooday cabdilmelig waa qoomaystus weeye ah, markaad gardanada maxay tiri carabal hooyadeed gabadheed maxay ku tiri markuu marka gartada lagugu qabto oo ninku uu ku fahmay inaad balaayo wado oohin ku gadaangad bay tiri geligeli u hadal haddii lagu gartana oohin ku gadaangad soo ma garanaysaan hawshii carruurta looga sheegin carhaweelo daayib gabadha la talisaa la hooyo ninka saan u maamulaa waxay tiri markaad wax rabtay ninka ku baarribacolio xagga kaga dhaco ku geble oo geligeli u hadal hadal soo jijidan adhihine si namnam ah oo hadalka reer bariga oo kalea ah, ku sii odayga hadduu godlan waayo oo kugu garto namcadleed agu yidhaahdo oo burhka la soo boodo oo in ku gadaangad maanaabaad hadda khalad iga fahamtay maxaan u wada anugu waa alka waxtar baan gulaay xumaan ka waday xaggeed u qaadatay kadibna oy bay tir madaad oy wadaad quwa isdhiibahayaan bal raalli ahow islaan ooyaysaada laguma dhici karee moogta oohin buu ku gadaangadayaa kaartadiisii iyo dabdarradiisii wuxuu ka qoomeeyey inuu fasaxay xajaaj kacbada inuu dumiyo waa lacana alxajaaj lacnad xajaajka ku dhacdo xajaaj baa kacbada dumise asaga idinkiisa lagu dumiyey amarkiisa lagu dumiyey weli wuxuu u sheegay dhismaha kacbada inuu leeyahay cabdullahi bin zubayr xujo uu haysto ummadna ay ka markhaati kacday culummadii reer maki ay ka markhaati kaceen cudurdaarki waxaa ka dhameeyey cabdilmalik ee wasiirkiisa shaydaanka ay xajaaja ka dhameey asagii buu caayaya marka eedda waa in meel la saaree lamana dhihi ka abdilmalik dhibka adaa wada lama dhihi karo dee meeshii ibnu zubayr maray baa la ismarinhaya raawigu wuxuu ihi wakaana alxaarid khaarija saxiixan wakaana alxaaridu musadaqan laa yukadab wuu beenin waayey ninka lahahdo cabdilmalik uu ku dhici waayey inuu xaaris beeniyo dho adna been baad sheegaysa laanna waa waxo fashil maayo qoraysh o dhan ka diidiya carab o dhan ninka waa la yaqaanaaye hadda hooyadan maqlay cabdullahi horaan baa ka maql ummaddii baaba joogtay maxaad sheegaysa marka caaisho bas ma wariso laakiin xadiidka saxiixanka markuu marayo bay caaisho warisaa وxadثnي xadثna mxamed بن cmr ibnu jabl xadana abu caasim iska ilaaliya waxaa falsafada ee khayaanada ee dhagarta ah xugum ka shareecada aan ku soconin iyo khilaafadii iyo manhaajka nabiga aan ku soconin oo dhagar la'aan socon hayana ma jira ogaadaad dhagar iyo dhib iyo wax isdabamarin iyo corruption iyo dabdaro iyo khayaano iyo inta reer xumaysa un bay ku socotaa boqortooyadu intaa waxaan loo baahanaynin marka kitaabka rabbiga uu talinayo tubti nabigana lagu socdo calayh salaat wasalaam mar haddii laga leexdo nin wabnuhu ka kaarta badan yahay kana murqa weyn yahay kana ciidan badan yahin baa meesha u dambayni taas ogaada xadaثna cabd بن xumaydin qaal ahbarna cabdالرaزاq kilaahuma abu caasim iyo cabdالرaزاq can ibni jurayjin bhada اlisnaadi mil xadiiث maxamed bakr bay wariyeen wadaadahan ay ka qaateen ibn jurayj وxadaثnي mxamed بn xaatimin qala xadana cabdالlah bn bakr الsahmi ibn xabيib xadaثna xaatim bn abi صaغيرة alqushayri can abi qaزca wasmhu suwayd bn xujayr أna cabdالmلك bna marwan baynama huwa yaطufu bاlbeyt cabdاlmلك xilligu kacbada ku dawaafayey id qaala wuxuu yidhi qaata allah bnu zubayr maarata hawshi inaan kuu sida soo wax dhan waa asbarsado hadda muxuu sameeyey hadda warkii waa caddaystay qaata allah ibnu zubayr ibnu zubayr allaha lacnado ibnu zubayr allaha lacnaduu yidhi maxaa jira xayu yakdibu calaa ummi اlmuminiin markuu ku been abuuranayey hooyade yaquulu wuxuu leeyahay samictu waxaan ka mala taquul ayadoo qaala rasul sl ya caaisha lowlaa xidhaanu qowmiki bilkufri lanaqadtu lbeyta xataa asiida fii ilaa aan ku daro min alxijri eh, xijru ismaaciil aan kaga daro shan dhudhun iyo waxaan soo maray toddoba wax ku dhow faina qawmaki tolkaa qasaruu way gaabseen way gaasireen fi اlbinaa'i ay fi ziyaadaة اlbina faqaala xaar bn cabd lah wuxuu hi ibn rabiica laa taqul hada ya amiir اlmuminiin waa diiday halacnadin bari cbdullah bn zubayr sa ha odhanin wuu ku been abuurta hadhihin asna waa dulmaysaa faana samictu umma اlmuminiin tuxadiثu hada anaaba maqlay cabdulahi iska daay anaa hooyadan ka wariyo ka maqlay iyadoon cabdulahi nala jooga anayba ii sheegtay qaala wuxuu yidhi marka cabdulmalik low kuntu samictuhu wuu malay see ku malay shahida bihi اlcuduul min ahli maka makhraatiyaal bay lahayd meesha lagu furgay gabadh fogaad ha joogo meesha lagu furaayo walaalkay fogaad ha joogay jir marka waaba uu ogaa dhagarta reer banumi wuu yaqaana ibnu zubayr nin caqli badanna wuu geesina ah. laba seefla ah idan uu ka baaraandegay reer dhan baa maqan tahay sideed maalmood buu godku aan la shubin oo dhagaxii iyo shubkii shimitaan lagu shubay oo la daayey afkiisu bannaanaa si loo arko asaaskii iyo qawaaciddii ibraahim calayhi isalaatu wasalaam hadduu marka dadka raa inuu indhaha basbaas u mariya ama ku shubo low kuntu samictu haddaan maqli qabla an ahdima intaanan duminin xajaaj muxuu ku gelahay isagaa dumiyadda u qarinaya xajaaj baana dumiyu leh la taraktuhu waxaan beydka u dayn lahaa calaa maa bana bnu zubayr ee zubayr siduu u dhisay baan u dayn lahaa xadiidkii sunanka aynu ku maray ina hada اlumma laa tazaalu bikhayrin maa cadamu hadi اlxurma yacni alkacba faida dayacuu dalika halaku adii wadaadana ay dacfi ku sheegeen xaafidkuna uu taxsiiniyey sanadkiisa aynu soo maray bukhaarina wuxuu baabaysta baabkan tarku bacd اlاkhtiyaari makhaafata an yaqsura cafwan canhu fahma bacd الnaas idan intaa dambana aan israacina in sha allahu tacaala xadiidka qayb buu ku darahaya baabu jidri اlkacbati wa baabiha jidri اlkacba wa baabiha wuxuu baab yahay kacbada derbigeeda oo waa xijru ismaaciil jidulkacb waxa laga wado waa qaybtan hadda bisha ah ama giraangirta saa wareegsan ama dhigta ah ead u taqaanaan xijru ismaaciil jidulkacba waa xijru ismaaciil baabu jadri acba kacbada jidaarkeeda ama gidaarkeeda iyo wa albaabkeeda wixii ku yimid xadana saciid mansuur alkhuraasani xadana abulaxwa salaam sulman xanafi xadana ashcaf ibn abi shacaa can alaswad yaziid النخي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله رسولك الأبان وحان ويدي عن الجدر أي عن الحجر حجر إسماعيل ما كعبده كتر سنيا من سمايا أم من البيت هو nabi allow ma kacbadu ka tirsan yahay xijru ismaaciil mise uu ka baxsan yahay sida quraysh ay samaysay qaala nabi wuxuu nacam haa ayib kacbadu ka tirsan yahay maadaama uu siyaaqu siyaaqu ibaat wa iijaab uu yahay nacam baa lagu jawaabahaya qultu waxaan idhi falima yudkhiluuhu fi lbeyt falima lam yudkhiluuhu fi lbeyt maxay guriga ugu soo dari waayeen maxay kacbada ugu soo dari hadduu kacbada ka tirsan yahay quraysh markay kacbada dhisaysay aduguna waa joogtay nabi bayaadan noqonine maxay ugu soo dari waayeen qaala nabi wuxuu hi ina qowmaki qasurad qasarat bihim waxaa la gaabatay annafaqatu kharashki miisaaniyad baa ku yaraatay saa darteed waxay ka gaari kareen ama bay dhiseen inta kale waa ka tageen kadibna waxay sameeyeen calaamad lagu garanay wixii ka maqan qultu waxaan idhi famaa shanu baabihi murtafica nabi allow hadda waa yahay albaabkiisa cirkaa ah maxay u geeyeen oo meeshaa docda koraa ah oga duloliyeen qaala nabi wuxuu ihi facala daalika qowmukii tolkaabaa sidaa sameeyey liyudkhiluuhu man shaau qofkay doon inay soo geliyaan kacbada wayamnacu man shaau ninkay doon inay u diidaan waxaynan ku xukumi karaan albaab kore oo ninkii ninkii soo fanta feelaha laga haraatiyo bilaa idin soo fanta kadibna meesha dalowga uu ka dhaco yay u sameeyeen walowlaa ana qowmaki xadiiun cahduhum fi ljaahiliya haddaan tolkaa wakhtigoodu dhowayn gaalnimo ku dhowayn xadiiku cahduhum biljaahiliya wey fiida had huna baalba wey horaan baad soo fa akhaafu aan ka an tunkira inay dirdo ay qoonsato quluubum quluubtooda dhismaha iyo la nadartu lanadartu an udkhila aljadra fi اlbeyt waxaan arki lahaa nadarka waa kii aragtida ah waxaan arki lahaa on samayn lahaa la facaltu oo kalea an udkhila aljadra ay اlxijra xijr ismaaciil inaan soo geliyo fi lbeyti kacbada wa an ulziqa inaan dhajiyo baabahu albaabkiisa cirka kore la geeyey beradulka aan ku dhajiyo xadaanaahu abubakr abi shaybata qaal xadaana cubaydاlah yacni bn musa alcabsi xadaana shayb bn cabdiraxmaan الnaxwi can ashca bn abi shacثaa almuxaaribi can alswad bn zayd الnakhaci shaybaan baa ninkii hore marka mutaabacaynaya ahaa abulaxwas ayb can aisha radi allahu tacala canha qaalat sa'altu rasuul اllahi baan weydiy can اlxijri soo maarta horaan maxaad soo martay can اljadri ayb wasaaqa alxadiid xadiidku marka kaxeeye ninka la yidhaahdo shaybaan bimacnaa xadiia abilaxwas oo kaluu sheegay wa qaala fiihi wuxuuna yii marka isagu warinaya faqultu waxaan idhi haddaan caaisho ahay famaa shanu baabi albaabkiisa maxaa helayo murtafican mid sareeya u yahay laa yuscadu ilayhi ilaa bisullamin aan la kori karin jaranjaro in lagu koraba mooye wa qaala wuxuu ku daraaso markuu makhaafata an tanfira quluubuhum makhaafata baqid aan ka baqay haddaysan jirin an tanfira inay bido quluubuhum qalbigooda iyo ayagoo fikirkooda u dadaan ka baqaynin sidaasaan yeeli lahaa idan arintan ayadaa waa asalkeedii dhibkaa culusee kacbada gaadhay xalaa idiin soo sheegay labadii ra'yi caanka ahayd qolyo kacbada markii u horraysay baa dhistay malaa'ig baa dhistay kadibna markii duugooday burburtay waxaa cusboonaysayoo dib u dhisay nebiyulaahi aadam waxaa ku xigay haddana kacbadii mar saddexaad dhisay nebiyulaahi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil calayhim asalaatu wassalaam waxaa ku xigay dhismihii qureysheed ee nabigu goobjoogga ahaa asagoon weli nabiga aan laga dhiginoo labaatan iyo shan jira ama soddon iyo shan jira kii shanaad muxuu ahaa dhismihii cabdullahi bni zubayr intuu dumiyey markii reer bani umaya ay ku ciyaareen kacbada uu ku celiyey asaas nabil ibraahim shan kii u dambeeyey kun iyo afartanki hijirada ayaa waxaa dhisay ninkii la odhan jiray suldaankii cumaanigaah muraad araabic lo odhan jiray kiibaa ilaa amminkan taagan wax dayactirun mooyeen hadda dhismaha idiin taagan kacbadaad aragteen waa dhismihii la sameeyey kun iyo afartankii hijrada xajaaj ibnu yuusuf dumintiisii dambe iyo dhismihiisii dambe ilaa dowlad cumaaniya aakhirkeedii dambe intaasuu ah sidaas marka waa sida ay wadaadda mareen wadaadana waxay dhexda ka saarayaan keliya dhismaha nabilaahi aadam malaaig baa asaasto bilowday kadibna ibraahim baa ku xigay quraysh baa ku xigtay waxaa ku xigay dhismihii cabdulaahi ibni subayr dumintii xajaaj iyo ku-celintii lagu celiyey halkaas iyo hawshii qurayshay ogeyd iyo tan u dambaysa haddaan idin sheeg hawsha marka asaaskeedu sidaas waa taariikhdaas nabigu calayhi isalaatu wasalaam isagu markuu damcay inuu ku celi calaa asaasi nabiyina ibraahim wuxuu u diiday laba arrimood buu inoo sheegay nabigu alayh isalaatu wasalaam o dhaqaalo ooma hayo haddaan kacbada ku dhiso midda labaad waxaan ka baqayaa maadaamaay gaalnimo ku cusub yihiin inay didaan oo meesha wanaaggii maslaxa aan ka doonayay aafo kaleba ay ka timaado ciladii markay meesha ka baxday oo laisku dayay in la saxo wixii nabigu uu rabeen la sameeyana balaayaa ummadda ilahay ku salida oo nimanka reemd alla ku salida waad arkayseen hawsha ayada waxaasoo dhan markan waxaa keenay waxaaso dhan waxaa keenay fitno ah haddii sunnada la khilaafo oo ariiqa nabiga laga leexdo oo kitaabka rabbiga la baalmaro ummadu way baaba'daa dhibaataa timaada waa la halaagsamaa waa la rafaadaa meel fogba maxaad oga dooni safka salaada nabig wuxu hadaad simi weydaan ood hagaajin weydaan ood isku hagaagi weydaan oo garabka garabka saari weydaan ood adinka adin ku toosin weydaan anqawga anqawga lagu beegi waayo hee waxaa iskhilaafaya quluubtiinna iskhilaafi qalbi hadduu ani adgu aan isku dhacnona maxaa iman inaan feer iskala daallo niman feer iskala daale maxaa xiga inay kala tagaan kala dhintaan dabka kala qaadan waayaan sunnadu marka ummadda ilaahay ku dhaqaa kitaabka rabbiga haddii lagu hagaago suubanaha raadkiisana la qaado adduunkuna nabad buu noqonayaa wa an low istaqaamuu calaa ariiqati la asqaynaahum maaan hadaqa maxaa laga yidhi yahuud iyo nasaaro walow anahum aqaamuu اtawraata wاlinjiila wma unzila ilayhim min rabbika laakaluu he min fawqihim wamin taxti arjulihim hawshaas sidaas weeye waa laga leexay sunada uu rabay waa la diiday maxaa yimid sunnada waxaa weeye talada iyo maamulka waa shuuraa baynahum wa amruhum shuuraa baynahum muslimiinta haddaan haddaan aanu dhaho kursiga anaa raba laga dhegaysan maayo in la yidhaahdo waa lagaaga tashanaya aduna xukumi maysi walaadow tala ummadeed weeye kursiga ninka ku fadhiisan oo ummadda arrinka u goyni waa inay ka tashato iyadoon la qasbayn oo xor ah usus iyo qawaacid baa ruuxa lagu soo dooran manhaj iyo dastuur islaami uu raaci saasa ummadda lagu maamulaya laakiin mar hadday marooqsi noqoto iyo dhaxaltooyo iyo boqortooyo nin walba wiilkayga wiilkiisa aniga walaalkii adeerka ay noqoto waxba socon maaya ammaanada waa dayacanta marka iyada reer bn umayaa dhibkan bilaabay nabigu markuu dhintay yaa xilka qabtay calayh isalaat wasalaam reer bani taym abubakar sidiiq oo muslimiinta ninka u khayr badnaa ah waayeelka ummadda ah wasiirkii nebi maxameda garabkiisii midaga saaxibuhu fi siri walcaalan ahaa baa loo dhiibay ummaddu waa mahadisay hal sano gudihii hal sano gudihii iyo dowladihii ka dambeeyey afartan sano waxay ku qaban ku qabtay jasiirat اlcarab oo saddex milyan oo kilomiter isku weera saddex milyan oo kilomiter isku weera wey ayuu hal sano gudihi gacanta soo geliyey waa abubakr sidiiq nin lamidaha caqli iyo cilmi iyo karti midna ma jirin saxabada kuma jirin saasa dhiibay akhriya taariikhda markuu asagu dhintaye yaa loo xilka qabtay muslimiintan ku khayr badnaa cumar meelaan islaamka weligii gaarin buu gaaray ilaa aminkana taariikhdiisii iyo tillaabooyinkiisii baa laga dhibilqaataa cumaan baa ku xigay wax walba shuuruu ahaa tashi buu ahaa cali baa ku xigay shuura loogu dhiibay caamuljamaaca markuu yimid shuuraa loogu dhiibay kadibna maxay noqota baashi boqortooyo wiilkayga wiilkiisa aniga mucaawiya markaan dhinto xilka waxaa qaban yaziid geysna muxuu yidhi aniga geysnid markaa dhinto wiilkayga mucaawiya qabanaya saasay ku socotay marwaan bay ku wareegtay cabdilmelig bay u timid aafaa ka timid saxaabadu way ka dagaalameen raggii dambee joogay cabdiraxmaan ibn bakar ka dagaalamay cabdiraxmaan ibn bakar baa ka dagaalamay ahriqliyatun fi lislaam maa diintii iyo sunnadii sunnatu hiriqli maad nagu xukumaysaan ood leedihiin waa la kaga dhaxlay baasha haday maamulku dhaxaltooyo yahay nabigu markuu dhintay alayhi salaat wasalaam xilka waxaa qaban lahaa e ali bn abi aalib ali bn aalib iyo cabdullahi bn cabaas iyo yaa qaban lahaa cabaas cabdilib adeerkii oo taagan ree cabdilib baa dhoobanoo culamaa oo saxaaba oo cuqaal ah hadday tahay qoyskii carab u yaraa qurayshna u yaraa u langaabsanaa reer banu taym oo abubakar ka dhashay baa xilka la wareegay waxaa la qiimayn ma aha e dhalasho iyo garab maahe waa tayo iyo quality baa la fiirinaya almuhim yaanu war kugu daalinine dhibku halkaasuu ka yimid diidday ka biyodiideen cabdullahi bni zubayr iyo xusein bni caliy iyo cabdullahi bni cumar ay ka qaabka xilka loo kala wareejinayo iyo boqortooyada laga dhiga maamulka muslimiinta taladoodii ayuu fidno dhamma ka timid markuu mucaawiya u dhintay yaziid bni mucaawiya intuu mucaawiya lahaa wiilkay weli cahdi weeye beecaha la qaado way diideen dadkoo dhan masaajida la marin jira maka madiina meel walba shaam ciraaqi meel kasta ay ka taliyaan masaajidda lagaga dhawaaqi mucaawiya hadduu dhinto weli cahdigiisu talada qaban doona waa yaziid ibn mucaawiya asagu dhalay sayidina mucaawiya ibn abi sufyaan dhalay wey asagoo nool baa laga qaaday saddexdaa nin baa soo istaagtay iyo ragaan badnayn waxaa u laakiin saddexdoodan markuu dhintay wuxuu yidhi marka markuu dhintay yasiid ba wuxuu soo qoray waraaq ah amiirkiisii u jooga madiinu wuxuu ku yidhi si dhakso ah oo degdega oo naxariis lahayn oo faro kulul ah ku qabo cabdullahi ibni cumar iyo ibnu zubayr iyo xuseen ibnu cali beeca hela galeen beecaday diideen aabbahay o nool inay galaan haddaba inay galaan hadday diidaana soo laab buudha marnaba ha yeeli cabdullahi ibn cumar markuu arkausha inay kulushay beecadii bu iska gal isagu fidnada iyo dagaalka ma jeclayn baashan wiraasadaa anugu xaban diidanaa buu idha asagoo nool in bacaangalee hadduu dhinta asagii oo wiilkiisa uu leeya bacag ila gal haddii gala waad go-aysaan bacadaan iska galahayaabu maxaa soo hadhay cabdullahi ibnu zubayr iyo xusein ibnu cali baa soo hadhay labadu waxay dheen bal waan soo tashanaynaa na sug cabdullahi zubayr baa dhuntay makuu ka dhacay ila madiina bac lagaga qaadahay makuu galay baytulahi xaraam buu ku cararay waa la raadiyey ninku dalka yaqaanuha waa gogooye maku galay way ka hadheen xuseen bay ku soo laabteen oy dhe aduguna sida intaada baxsan beecagal albayc alyaziid ibnu mucaawin abu sufyaan isugu anuguna indhahaas ku soo qabanaya isna wuu dhuntay isna muxuu galay maku asna tegey meeshu waxaa iskugu tegey maka xuseen ibnu caliy iyo cabdullahi ibnu zubayr oo ka soo cararay baycadii yaziid ibnu mucaawiya ee aabbaho aabbihii no lagu qasbi jiray markuu dhintana lala soo istaagay geeri ama gala ciidan iyagoo diyaarsanaya hawshaa inay shaqo ka qabtaan raba ayaa xusein bn cali waxa u gacanhaadiyey ree ciraaq ree ciraaq baa noo imow ree kufiya ree ciraaq waxay dherdhashi nebi maxamed baa tahay in ree banu way ku dhibayan waan maqlay noo imo ciidan iyo col iyo dalba ku siinayne cabdullahi cumar baa la teliyey cabdullahi zubayr baa la hadlay qraysh baa la hadashay waxaa lahaa bixin reer ciraaq ballan ma oofiyaan garabna ruux uma noqdaan waa danaystayaal ree magaal weeye markay baasha kuu suurantahan ay ku garab istaagahayaan markay ishuu dhiigtun way kaa kala dareeri joog waad luga tahay xuseen ha dhaqaaqi mayuu yidhi xuseen waa baxay isagii ahalkiis wixii raaci kari maka markuu maalin ka sii socdaya reer banu sirdoonkood waxay ogaadeen inuu xuseen uu ka baxay maka una socdo ciraaq dhexdaa loo galay cubaydlah bnu ziyaad baa dilay xuseen waad ogtiin madaxiisiibuu gooyey yaziid baa ugu geeye shaam caruurtiisa haweenkiisana iyo wixii uu qaban karan wuxuu ka dhigay maxaabiis waa kaxeey xuseen saasaa lagu dilay karbala meesha hadda layaad garanaysaan baa lagu dilay khayaanadaasi qadrigaas baa yimid cabdillahi zubayr waa lagu soo duulay yaa ku soo duulay yaziid mucaawiya ciidankiisii baa ku soo duulay kacbadaa la yimid godooyin baa lagu sameeyey laba bilood iyo jaja baa la asna wuu dagaalnin dagaalamou ahaa reer waa isdifaacin waa dagaalamin waa la mari waay kacbadii cabdullahina waa la qaban waay asagoo sidii shirqoolka e, loogu hayo godoominta loogu hayo ayaa waxaa dhintay yaziid mucaawiya shaam buu ku dhintay ciidankiisii milatariga ee markaa e, dul fadhiyeyna maysan maqal maalin dambu cabdullahi soo istaaga bannaanka asagoo xogtii buu helay wuxuu hi maxaad igu dilaysaan daaquudkiinuguba dhintay maxaad ku dagaalamaysaan beentaa way dheen way soo ogaa way baadheen waxaa leeyihi goormuu baqallafay yaziid meeshaad ku baaba'aysaan way noqdeen ciidankaas yaziid markuu dhintay yaa xilka loo dhiibay wiiluu dhalo mucaawiya la yidhaahdo oo afartan dhowr maalmood keliya amiir ba ahaa ayay ramamaa dilaan u malaynaya ama sumeeyey imtixaan bay ahaayeen mucaawiye markuu xilka qabtay asagoo nin iska yar buu ahaaye weli ciidankii baa la soo dumahay dagaalkii baa la soo waday markaa hore marka dhib badan iyo burbur badan kacbada ma gaadhin markay aad u gumanayse la baabi'inayo waa markan dambe xajaaj dhaawacii hore way ka kabatay kan xajaaj xilligiisi xilligii aad loo baabi'ey mucaawaasna waa dhintay marwaan baa xilka qabtay waxyarbaasnahayo waa dhintay cabdilmelig baa la wareegay ninka ummadda rogay ee imtixaanka ah waa cabdilmelig wadaad fundoobay wax ka xun ma jiro imise kor baan eedhi wadaad fundoobe wax ummadda ooga daran ma jiro ogaada taas geed biyo ku dhex ingegay ma biyaa bixini macalin baad ka sugaysaa geedaha maxaa nooleeya biyo biyihii dhexdooda isagoo taagan baad u ingego oo u qalalo ma biyaa bixinaya wadaad halaabay ummadda wax ooga daran ma jiro wax la ogaya taarikh dib u akhriya kuwa gaalada ummadda ku baabiiyana wadaaddaa u badan fasahaaday taarikhum kadib u akhriyaan dhaanta caamig marta oo ka cabso oo aayadda xadid sheed uu khushuuci sheekhu ii soo ducee buu dhaama wadaaddana waxay dhaheen nin walbay aqoontiisu badato waxay dhaheen waxaa badata inuu dhiirado kulamaa zaada cilmuka zaada jur'atuka licala allah wadaadda marayba cilmiga laga hadlay waa cilmiga addunya aafada in lagu dhaqmaynin baa laga hadlaya midka ilaahay kuu dhowaynaya mar walboo cilmigaadu bato cabsidaada badata ummadda nabiga u cilmi badnaa asagaana alla ogu cabsi badna uguna dhowaa cilmi shaydaan way midka asaga qisada marka hadda taarikh idin akhrin maaye asalkeedi waxaa ka timid khilaaf sunnada nabi maxamed la khilaafay baa eelkaa xun dhigtay oo ummaddii baabi'isay oo saxaabalaysay oo diishe kacbadii dumisay waxaa ii soo haray hadda maxbada ma lagu celin karaa asalkeeda hore oo ahaa asalkii hore ahaa siday malaa'igtu ku dhistay nabiyullahi ibraahim ku ogaa ma lagu celin karaa xilligii jacfar abu jacfar almansuur baa isku dayey haruun rashiid baa isku dayey baa la sheegaa wiilkiisa mahdi baa isku dayey waa la sheegaa maalig baa la weydiiya la sheegaa maalig baa waxaa la yidhi reer bani waa dhammaadeen ibnu zubayrna waa tago reer asada mar hadday sidaa ta annaga reer kacbada maan ku celino siduu nabigu ree maan ka dhigno maalig wuxuu ku jawaabay waxaan ka baqayaa kacbadu inay noqoto lucba fii aydi اlmuluuk fataatiir laisku turtuurayo oo lagu ciyaarayo inay noqotaan ka baqahayaay ee sideedaa u dah waa tii uu cabdullah bn uu ku cudurdaarto oo yidhi laa aamanuu an yaji'a min bacdika amiiru fayuغayir اladii sanacta hadda haddii laisku daya meesha in lagu celiyo yaa inoo damaanad qaadaya mid reer sacuud intuu xanaaq inuu yidhaahdo ha lagu celiyo quraysh meeshay ku ogey haddana mid kale u yimaad u yidhahda siduu nebiga rabay ha la yeelo haddana mid kale iman maya sidii qureysheed marka meesh maxaa dhaawacmahaya oo baaba'ahaya maxaan kacbad u hagaajinayni loo qurxinayay loogu celinaya asaaskeedi in la weyneeyo la xurmeeyo siday ahayd laga dhigo idan duminta dhisida dumi dhisi haddana hala dumiy haddana la dhis maxaa ka imanaya xurma daro qiimaheedii baa dhumi qadarinteedii baa dhumi weynankay nafta biniadamk weyneed baa dhumi marka intay hawshaa iman lahayd sidaa loo dayay culimmadu yidhaahdeen marka dhihi masu-aasha xalay ahayd hadda reer sacuud may lacagna way heli karaan ummaduna hadda fogaan mayse maxaa loo diiday cillada cabdilman cabaas uu sheegay imaam maalina uu ku jawaabaa meesha taalla masaajid marna la dumay marna la dhisahayo bay hawshu noqonaysaa waa tii ay ka dagaalamaan jamaca min asalaf wasaxaaba iyo taabiciinba leh markii khilaafadii cumaan iyo mucaawiya misri nebi maxamed halla kordhiyo halla waasixiyo muran baa ka yimid culus baa ka yimid war dhagaxyihii nabigu uu ogaa ee nabigu ku tukan jiray ee nabiga jirkiisu taaba noo daayay iyo maya la isku qabtay kacbada marka intii ay noqon lahayd xeregeel maalinba nin dumiyo midna uu dhiso sidaa loo daayay noqotay cillada weli waa qaaim dhan kale qaa'im ka tahayo alistikhfaaf bixurmatiha iyo in calaamadeedu ay yaraato baa loo daayey asalkeedu waa sida dhibka dhanna wuxuu ka yimid mukhaalafatu sunna waitibaacu sanani ashaytan allah subxana wa tacala